bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbaynaa casharkii sagaal iyo afartanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd xijaabkii waynu kudhex jirnay yee la waajibiyey sanadan shanaad waxyaabihii ummadda islaamku ay heshay ayuu ahaa waxa uu markaa sadarada u dambeeya eh, baabka baabulxijaab dhexdiisa ama bilowgiisa fa ina annisaa dumarku id daak waktiga ah waktigaa xijaabkuu soo degay dumarku kaanat juyuubuhunna jeebku waa qoorta laabta wey laabtoodu waxay ahayd waasicatan mid iska furan tabduu minhaa waxa ka muuqanaysay laabta nuxuuruhunna dhuuntooda wa suduuruhunna laabahooda wamaa xawaalayha iyo waxa hareeraha ah la xidhiidha macnaa laabta iyo dhuunta intaa garbaha intan diraca iyo laga jaro toobka iyo waa tan iminka la jaro intaa iminka la jarunbaa muuqna ayaa muuqan jirtay oo la banayn jiray jaahiliyaddii carbeedna ilan dhaqalkii jaahiliyaddunbaa ku soo noqday dad islaam sheeganaya wa kunna waxay ahaayeen dumarka jaahiliyadu yusdilla way sii dayn jireen alkhumura khimaarka waxa weeye shalmadda min waraa'ihinna xagga dambey ka ridi jireen oo sidan raggu cumaamadda intuu qoorta u saaro labadeeda darafna degta uu uga sii rido ayaa dumarkiiyo habluhuna intay dhuuntiiyo laabta banneeyaan ayaa bahashii shalmadii ay ku asturi lahaayeen iyadoo iska duuban bay degta midig iyo degta bidix kasii ridi jireen waa sidaynu nahay uun waxaa loogu talagalay shalmadan inay hilaabato iyadiina intay dheeraysay bay labada degood ka rid dabeednaba iska laafyoota wanuhiina waxaa loo diida oo kale aayaadka soo socdaa u diideen aayaadka soo socda sharaxoodii buu qadimeeyey can an yadribna inay garaacaan dhaqdhaqaajiyaan sanqariyaan biarjulihinna cagahooda inay kaga jugjug jugjugsiiyaane ka sanqariyaan liyuclama si loo ogaado annahunna dumarkaasi dawaatu khalkhaal inay yihiin cagaha kuwa ku gashan bahalka khalkhaalka laydha khalkhaalkuna waa shuuliyada cagaha la geliyo ama daaba ahaadeen ama lacage caga kaxaragood ayay carabtu yaqaaneenoo markaa shuuliyaa la gelinayaa cagaha dabcan faraqya leh oo markaas sanqarhaya oo kolka ay ciyaarta marayaan iyo ayaa cagta kaga jug siinaya dabeedna bahalahaasa sanqarhaya waidaa kaana nahyu haddaba kolkuu nahyigii noqday can idhaari sawti alxulliy xullida waa waxaan la ysku qurxiyo sawdkeedii haddii laydhaha muujinina bacda maa nuhiina iyadoo wixii loo diidayna lagu darayo can idhaari alxuliy oo xullidii muujintiisiiya markii layidhi xullidii ha muujinina isku dahabkaa isku qurxinaysa kow tii idiin qarsoonaydna ha ka sanqarinina labadaa kolkay aayaddu sheegtay culima bidaalik arrintaa waxaynu ku garannay ana annahya diidmada ilaahay uu diiday can idhaari mawaadici alxulay xulida meesha lagu xidhay in la muujiyaana ablaqu wa ablaqu way kasii darantay kasii darantay hadii lagu ihi qarinin macnaha ziinadii iyo quruxdii ha muujinina shuuliyaashii iyo siliskii qoorta iyo bahalihii cagaha ugu xidhnaa iyo kuwa ha muujinina haddii la yidhi meeshay ku xidhnayd bal ka waran wey wa ablaq wa ablaq meeshay ku xidhnayd oo jirhkaahina waa kasii daran quruxdaadana qarso meeshay ku xidhan tahayna qarso qaala tacaala fii suurati nuur aayadahan bale oo la hadlaya dumarkii hore iyo kuwan iminka iyo kuwa dambeba waa adaabta ay leeyihiin dumarka iimaanka leh iimaanka ayaa ku hagaya aayaadkan inay camal geliyaanay dabiqaan waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow fariintan iga gaadhsii buu lahay lilmu'minaati dumarka ilaahay rumeeyey yaqdunna min absaarihinna indhahooda ha haystee mintu waa tabciidiya barh bay faa'iidaynaysaa min bacdi albasar aragga qaarkii ha joojiyeen oo ah wixii xaaraan lagu araggii xaaraanta la eegayay arag oo dhan maaha wayaxfadna furuujahun cawradoodana ha ilaaliya oo ilaalin waxaa la yidhaha wixii xaaraan oo laga ilaaliyo walaa yubdiina ziinatahun quruxdooda ayay muujinin dumarku ilaa maa dahara minha wixii muuqda mooyaane culimada islaamku laba qowl bay u badan yihin qaar waxa ay u badan yihiin wejiga iyo intaa laga farxasho faraha ayay maa dahara minhaa ku fasireen qaarna waxay ku fasireen quruxda inta muuqataa waxa weeye qofka joogiisan muuqaalka ah ee borigiisan kore iyo iyo dharka wixii dusha ka muuqda kuwaasay noqon karaa waaya walyadribna ha qari ha saareen bikhumurihinna shalmadahooda ama xijaabkoodaba calaa juyuubihinna qoorta qoorta iyo raqabada iyo luqunta iyo ha saareen iyadoo madaxiina ula socdo walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda ayay u muujinin intan qolo ee soo socota mooyaane oo intan qolo qaarkoodna waa raggoodii qaarkoodna waa ciddii aan gayaanka u ahayne maxramkood ahayd qaarkoodna waa daraaro dumar waxba ka dayn ama xaggoodaba eegay oo hame dumar aanu ku jirin saddexdaa qolo ayay aayaddu sheegtay waaya wixii ajaaniba ee raga gayaana yay u muujinin cawradooda iyo quruxdooda dii laakiin timi ay muujinayso oo laabteedii halkan ka soo muuqato oo xundhurtiibay ku daleen imikana inay qaawiyaan foolxumad qaar meelahaa ka soo dhaadhacay iyaguna sidii baaniyaalkay marayaan imanka in dhexdii la baneeyo oo cagihii ay banayso oo gacmihii ay banayso maxaaba soo hadhayba intii ninku qarin jiray waajibka ahayd ayaa unbaaba qarisayba hadday u badato raggaasi baa ilaahay u sheegay ilaa libucuulatihinna raggooda mooyaane aw aabaa'ihinna ama aabbayaashu aw aabaa'i bucuulatihinna raggooda kuwa u aabaha ah waa sodogeed aw abnaa'ihinna inamadooda aw abnaa'i bucuulatihinna raggoodu inamaday dhaleen waa kuway gabadho ayada u hay aw ikhwaanihin ama walaalahood aw bani akhawaatihin hablahay walaalaha inamaday dhaleen habaryar bay u tahay aw nisaa'ihinna ama dumarnimadooda wixii dumari waa isla gooni aw maa malakat aymaanuhun ama dumarka waxaan leeyahay addoommada labka ah ee gacantoodu ay milkiday waa gabadho addoonkii ay lahayd isaguna wuxuu lamid yahay dadka xigtadeeda aw itaabiciina ama kuwa dumarka iskala socda kuwaasoo khayri uli lirba aan laga shakisanayn wax muraada ah lahayn macnaha khayri uli lirba aan muraad u lahayn dumarka kuwaasoo macnaha aan hamadi uhaynin aan hoos u jallaacayn kuwaasoo min arijaali ragga ah ama daadiisoo weynaatay ha ahaato ama qofkii oo dhufaana ha ahaado ama qofkii oo laboodadiga noocaa weeye marka awidifri caruurtii yaryarayd alladiina kuwaasoo lam yadharuu aan eegin aan u fiirsanaynin calaa cawraati innisaa dumarka cawradooda aan u fiirfiirsanayn markay dharka iyo iska dhigdhigaan aan aada u eegeegeyn kuwaa mooyaane cid kale iyo u muujinin quruxdooda walaa yadribna biarjulihinna lugahooda yay garaacin macnaa yay dhulka la dhici liyuclama si loo ogaado maa yukfiina dumarku waxay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda shuuliyada ay cagaha ku haysato si ay u muujisay iyo dhulka kaga rigsiin watuubuu ila allahi jamiica dhammaantiin ilaahay u toobad keena ayuha almu'minuun dadka ilaahay rumeeyow lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan likay tuflixuun waaya aayaddu saasay ula hadashay ummadda marka dadkani waa dadka dadkan laftigooda dumarku inta ay tusi karaan waxa weeyaan wixii aan ahayn dee intaa maaragtay cawrada sii daran hayn jilibka iyo xundhurta iyo eh, naasaheeda iyo intaa ma tusayso kuwa laftooda laakiin dee waa madaxii iyo gacmihii iyo cagihii iyo markan ay shaqaynayso inta muuqata ee guriga iska joogta iyo ayay noocan laftoodu ka arki karaa noocan gacalkeeda ah ama dadkan aayaddu ay sheegtay meelaha si xasaasigaa ah marnaba kama arki karaa noocan iyadoo qaawan bay arki karaan maaha saha ufahmi laakiin waxa weeye waa saddex marxaladood cawradu midi waxa weeyaan jirka oo dhan taa cidda ajaanibtaa marka ayla joogto aan cidda gayaanka ah jirkao dhan bay ka qarinaysa markay dadkan la joogtana inta muuqato had iyo jeer waktiga ay xijaabka dhigto ee guriga ay iska joogto ama ay shaqaynayso sida iyo cagaheeda iyo gacmaheeda iyo intaasa laga arki karaa cawradeeda markaa intaa sii dhaafsanna dee ninkeedun baa ka arki karaa saddexdaa marxaladood wey diintu saasay uqaybisa marka inanta cidda guriga la geli karto dumarkii ama lagaga tegi karo ama waashmaan u noqon karta waa dadkan wey dadkan wixii aan ahayn magaaladooda ha galaan maxay ka agurayaan dee <laughs> waaya dadkan wixii aan ahayn ee ajaaniibta kala ahayn adugu malaha maxaar baabaad wadataa iyo mid oramo aho afkiiba gaw ku yahay waxa weeye dadkani wixii aan ahayn waxay imanayaan ninkay la soconayaan ama maxramka laftiisay la soconayaan guriga si aadaabiya aan shaxle bay u joogayaan hadday wax ka cunayaan iyo hadday intifaacsanayaanba waa cawra wixii intaa dhaafsanay sidaa qur-aanku sheegay wa kaana nisaa dumarku waxay ahaan fii wali lislaam dee berigii hore islaamka kamaa kunna fi ljaahiliyati sidii jaahiliyada ay ahaayeen unbaa islaamka bilowgiisiina dumarku ay ka ahaayeen xagga xijaabka waxay ahayn mutabadilaat kuwo aan yar basiiraysan ama aan karaamaysayn xagga xijaabka ah, kuwo iska yar fudaydsaday ahaayeen tubrizu lmar'atu gabadhu way soo baxaysay fii dircin wa khimaar iyadoo dirac keliya ku taagan iyo khimaar hagoog yar iyadoo dhakada ku maran ayunbay mudh iska soo odhan jirtay laa farqa bayna alxurati waalama wax farqii uma dhaxaynin ta xorta ah iyo ta addoonta ah mid waliba masar iyaday ku soo baxaysay dirca ah ay gashan tahay intaan xijaabka la waajibinin wa kaana alfityaanu dhalinyaradu waxay ahaayeen nooca fooddeerayaasha imika ama dee nooca iska ciyaala suuqa iyo wa ahlu shadaara shadaaradu waxa weeyaan waa dadka iska ciyaalkaa wey bilaa macnaha ah ninkaa hebel waa shidaar baynu inaba shidaarku waa midaan caadi ahaynee dhugdhugla ah noocaa yaryar ee shidaariinta ah iyo dhalinyaradu waxay ahayn yatacaraduuna lilimaa addoommahay u banbixi jireen addoommaha ayay meelaha ka yaro eegan jireen si ay u xanaakadiyaan u ilaaqaan idaa kharajna bileyli markay addoommuhu habeenkii baxaane wax loo dirto ilaa maqaadi xawaa'ijihin iyaga oo ku soo gudanaya xaajooyinkooda maqaadidu waa meelaha lagu soo guto ilaa maqaadi xawaaijihim xaajooyinkooda markay kusoo gudanayaan fi nakhiili geetimireedka dhexdooda iyo walkhayaan khaytaankuna waa meelaha cidlooyinka geetimireedka dhexdiisa iyo khaytaanku kaymaha markay habluu doonaan inay ama xaabo kasoo guraan ama xaajo iyo kaadi u tagaan waxa ilaaqi jiro lahaasaawi jiray nooca ciyaala suuqa ah ilan meesha nebiba ha joogo asxaabiba ha joogaane dad bilaa macnaa haddana lagama waayo oo yuhuud baa meesha joogtay oo munaafiqiin baa jooga joogo qaar iimaankoodu daciif yahay baa joogayoo nooc walba way leeday bani aadam waa bani aadam wa rubamaa tacaraduu lilxura waxaa laga yaabaa inay u banbaxaan gabadh xora ayaa dhacaysay madiine inay ilaaqaan bicillati lama iyagoo cillad ka dhiganaya addoon bay hayd yaquuluuna waxay odhan jireen xasibnaaha ama de waxaan waxaan u malaynay addoon war maxaa gabadha suldaada kuu geeyay wallaahi cafwan addoon baanu moodayna xasibnaaha ama addoon baan u marayn fa umirna waxaa la faray an yukhaalifna inay dumarkaasi khilaafaan bizayihinna dhaqankooda macnaha xagga labiskooda can zayi ilimaa addoommaha shaqaynaya oo dee qaarkoodba laga yaabo inaanay islaam ahaynay gaalo yihiin addoommaha ah ila waa gaal baa laga soo qabtay can zayi limaa addoommaha inay dhaqankooda khilaafaan kuwan xorta ah ee hablaha iyo sadooha iyo dadkaas shaqaalaha ah ee isku dhex jira inay khilaafaan xagga dhaqanka siday ku khilaafayaan bian yudniina calayhina waa inay kusii daayaan dushooda min jalaabiibihin jilbaabkooda liyuqadiya alwajh si uu jilbaabku u daboolo wejiga waalacdaaf iyo jidhka meelaha laablaabmaya liyaxtashim si ay xishmadu yeeshaan xishmadu waa anshaxa wanaagsan macnaa inay jirkooda wada qariyaan meelihii laablaabaysa haddii marada ay isku dhajiso ka muuqan lahaa waa inay qarisaa xishmad si ay u yeeshaan wayuhabn si looga haybadaysto falaa yamaca fiihina daanic kii damaaciilha aanu u damaacin xishmada iyo anshaxaa fiicani markuu meesha yaallo cidi damaaci mayso qaala tacaala fii suurati alaxzaab suurat laxzaab baa ilaahay adaabtan uu kaga waramo wuxuu ihi yaa ayuha nabiy nebi maxamedow qul liaswaajika waxaad ku tiraa oryahaaga fariintan gaarsii iyo amarkan wa banaatika iyo hablahaaga wa nisaai lmu'miniin iyo mu'miniinta dumarkooda oo dhan ee ilaa qiyaamaha imanaya waxaad ku tidhaahdaa yudniina calayhinna ha ku sii daayeen dushooda min jalaabiibihin jilbaabkooda waa min alqarni ila alqadam maradaa dhakada ilaa gomada qarinaysa wey xijaabkuna waa maradaas wey ayaa jilbaab laydhaa dalika adnaa kaasaa u dhowi badan an yucrafa an yucrafna in dumarkan la garto oo falaa yu'dayna aan la dhibin oon waxba loo geysan oo la ilaaqin wakaana allahu gafuura raxiima <clears throat> marka xijaabkiina dee saasaa aayaadkaa hore iyo kuwaniba faralkaasi ka dhigeeno maaha dhaqan carbeed maaha manaaha koox gaaray dhaqan ay leeda waa dhaqan islaamo dadku inay is asturaan sidaa aayaddu ay sheegtay marada isku asturayaan mara dee jidhka qarinayso oo aan dhaldhalaalayninna waa inay tahy waa saas wey quruxda ma diidana islaamku qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadih siinada ilaahay ummadda uu siiyey iyo quruxda yaa diidi karaa oo xaaraantinimayn karaa cidina gabadhu markaa quruxda meesha looga baahanya bay ku muujinaysa laakiin meelaan looga baahnayn dee maya inay niman ajaanib ahoo suuqa jooga cadar isugu shubto oo xino u marsato oo dahab u gashato oo <clears throat> cusbur iyo eclaan u marsato oo kow dabeetana ay tidhaahdo halkaasan ka tiriiganaya waaya marka ha dhowto odaygeedii ay usoo noqotona dharkii jaariyadda isagii ay u gashato bal ka sheekee <laughs> dee u arrinkii way dabarag wey waa dabarag wey ninkeedan xalaasha ah ee ay xaajo wada gudanayaan ayay isu qurxinaysa dadka ajaanibteen waxba ka khusayninna way ka xidhanaysa oo iyagana muraayadaha ka dallacanaysa arrintuba waaba intaaba qofka fidradiisa iyo abuurkiisu caadi yahayna sidaasuu u fikiraya dadka uu ku dhacay alinxilaal alkhuluqi akhlaaqdoodu murxatay ama ay fasaqantayna iyaguna waxaa laga yaabaa inuu idhaahdo heblaayo sidaan kuu daawanayo dadkuna ha kuu daawadeene xaaladaad ugu wanaagsantahay kusoo bambaxa noocaasa markaa xata alxayawaanaat xayawaanka laftiisa ayaa mid waliba wuxuu la joogaa adiga arkayoo eh, haddaba xayawaanka ilaahay u abuureen caqliga lahayna takliiftuba saarayn mid waloo labihiba waxa uu iska wataa intiisa dhadigaa haddii laga soo dhex galana dhimashu ka xiga waa macruuf dhimashu ka xiga maalka daayeerka la yidhahdaa waxaa la yidhi haddii taxaaskiisa ah ursanayaa uu ku dareemo in mid kale ay la kulantay isaga waxa weeye cuqubadiis waa dili kolkaa wuu dilayaa inta kalena ugu iman mayso bal heerkaasay ka hooseeyaan bani aadamkii bani aadamku marka uu leexdo dhibaatadeeday le dhibaato aada u daran wey marka xaqiiqatan nacasimo maha waa fariidnimo qofku inuu yeesho qiiro xaaskiisa u qiiroodo hablihiisa u qiiroodo walaalihii u qiiroodo oo wixii xalaalana uu ku ilaaliyo wixii xaaraanana ka ilaaliyo waxa weeye sharafta iyo karaamada iyo umadnimada iyo anshaxa wanaagsan intaa wixii aan ahayna waxa looga dhaadhacayo de waa waxaa imika la qayliyayaan dadka aidhis baana laayo jabti baana dishay oo kanaa nagu dhacay oo waxa batay ubadkii aan awlaada lahayn oo meel walba aygu ku cunayaayo inan baa sida noqotay oo reer hebel reer hebelo inan baa naga ureyseena ku qaato oo waxaasoo midhan soomeedaan maqal waxaasoo qurunqaraada ah ayaa bulshadeeniio islaam sheeganaysa boqolkiiba boqol dhex yaala runtii xaqiiqatan muuqanaya waxaasna waxa wey marka aad tidhaahdo anugu qofkan waa saasoo kada wakada waxaas waxay noqonaya waxaan hagaagsanayno dee taasumaa natiijada noqonayso waxaanaynu aayaadkan aynu akriyaynaana waa aayaadka dee ilaahay ummadda ku addoonsaday maaragta waxa uu ku uhi amaa xajbu lmar'ati inay gabadhi iska xijaabto canman yuriidu khidbataha cidda guurkeeda doonaysa inay inantii iska xijaabtaa fa huwa amrun waa arin oo lam yakun aan ahayn yufcalu mid la sameeyo fii cahdi rasuuli sala allahu calayhi wasalam waktigii nebiga arrintaa lama samayn jirin walaa fii cahdi salafi asaalix salafkeennii wanaagsanaa ummaddeennii horraysay wakhtigoodiina lama samayn jirin macnaha ninkii doonaya inanta guursanayay inay inantu iska qariso arrin la yaqaanay maaha bunkuri taas waa meelaha uu sharcigu baneeyey ninkana inay gabadhu eegi karto gabadhana inuu ninki ninkii eegi karo waayo qur-aankii wuxuu leeyay huna libaasun lakum waantum libaasun lahun dhar bay idin idina dhar baa utihin dharkii la iska eegaa waa laga maarmaa si aada ugu xaragoon karto maaragtay uu ku waafaqi karo eegmadu waa lagama maarmaa haddaan la iseegin kala kacbaa imanaya waa kan ku sheegi doona waktigii nebiga isagaaba ku talinaya o lahaa warad iska soo eg xataa hadday iseegaanay kala noqdaan dhib ma leh fa ina ashaarica alxakiim sharcigeenna xikmadda lihi sanna daalika arrintaa wuu sunneeyey shaaricu shaaricu waa ilaahay xaqiiqanimo nebiguna ilaahay iswakiilkaya shaarica sharci dejiyaha xikmada badani sana dalik arrintaasunu ka dhigay rasuulku sala allahu calayh wasalam xikmadduna waxa weeye liyakuuna arajulu si uu ninku u noqdo calaa cilmin mid ogi badan mimaa yuqdimu calayhi waxa uu ku tallaabsanayo mimaa yuqdimu calayhi shayga uu ku tallaabsanayo ee uu la kulmayo si uu qofku wax uga ogaado waa inuu arkaa xataa yatima si u dhammaystirmo alwifaaqu walwiaam wifaaq iyo wiaamku waxa weeyaan isjacayl iyo isutag kulan macnaha xidhiidh bayna azawjayn labadan qofay isguursanaya si ay isu waafaqaan fii amrin arin si ay ugu heshiiyaan ajmaca calayhi a'imat diin arinta eh, arrin ay isku waafaqeen culimada diinta o dhan culimada diinta o dhan waxay isku waafaqeen sawaajku inuu waajib inuu yahay shay mashruuca ah. eegmaduna ay mashruucta marka sidaasaana labada qof isku waafaqaya marka qaala xujat lislaam alghazali fi lixyaa kitaabkaasoo in badan tarbiyada sheekhu kaga hadlo ama la yidhaahdo axaadiid daciifa ku jirte waxa uu sheekhu yidhi waqad nadaba shaaric shaaricu waxa ugu yeedhay dadka ilaa muraacaati in la ilaaliyo asbaab ilulfa labada qof wixii isu geyn karaa isjeclaysiin karaa walidaalika istaxaba annadara sidaa daraaddeed baa sharcigeenu sunno uu ka dhigay labada qofee iskuursanayaa inay is-eegaan faqaala wuxuu yihi idaa awqaca allaahu fii nafsi axadikum min imraa malaa atarnimu isagu u wataa baan u malaynayaa xadiisnime dabada idaa awqaca allaahu fii nafsi axadikum min imraa midkiin markuu ilaahay naftiisa ku rido gabadh aw gabadh guur ka doono falyandur ilayha ha eego fa inahu eegmadaasi axraa waxa ay ehm, u dalaal badan tahay an yu'dama baynahumaa in dhexdooda ay daa'im noqdo macnaha wadajirkoodu an yu'dama baynahumaa waxa weeye inuu daa'im noqdo xidhiidhkoodu ninkuu markuu gaban doono ha eego sidaasibaa waxa ay xari ku tahay oy maaragtay dhab ku tahay inay wada noolaansho daa'ima yeeshaan an yu'lafa baynahumaa ay yu'lafa baynahumaa ulfa waa inay labada qof isla qabsadaan ee isjeclaadaan waaya min wuquuci اladma waladmatu waa ereygiibuu sii wadaa hiya aljildaة اlbaطina waa haragga hoose macnaha inay dee labada qof qalbiga iska jeclaadaan wاlbasharatu aljildaة الظaahira waa maqaarka kore waa maqaar hoose iyo maqaar kore marka maqaarka hoosaa la yidhaahdaa ayaa la yidhaahdaa aludma awilhaa basharada cagsigeeda basharaduna waa jirkan kore maqaarka kore wainamaa dakara dalika arintaa wuxuu u sheegay lilmubaalagati fi litilaaf wuxuu kusii xeel dheeranayaa labada qof inay isla qabsadaan itilaafku waa inay isjeclaadaan oo ay isla qabsadaan ay nolol wada qaadan karaan oo mid waliba lamaanihiisa uu dooran karo qaala calayhi asalaau wasalaam nebigu waxau yihi inna fii acyuni اlansaari shayan indhaha ansaarta waxbaa ku yara si ah faidaa araada axaduku midkiin hadduu doono an yatazawaja minhunna dumarka ansaarta inuu guursado falyandur ilayhinna ha eego war wareer ansaareed indhahooda waxaa duksiya waxbaa ka yar cuno way yar si yihiin bal hablahooda iska eega ceebna maaha qiila waxa la kaana fii acyunihina camash in yaroo eh, yar ilmo ah weeyi ama camashka habeenadana waa la habeena yar lahaayeen wa qiila waxaa la yidhi siqar wayna yaryaraayeen oo dee way iska dhacdaa wadamada jasiirat alcarab qaybo ka mida duqsibaad dadka indhaha ka cuna ama tarakoomyixii lamida ku reeba markaa indhabeelka bata aada u bata wa kaana bacdu saalixiin saalixiintii waa wanaagsanaa eeriyadaa ku noolaa qaarkood waxay ahaayeen laa yunkixuuna karaaimahun karaaimahum dheh laa yunkixuuna karaaimahum hablahooda kariimadu macnaa waa inanta uu qofku dee jecelya inantiisa laa yunkixuuna kara karaaimahum hablahooda may guurin jirin ilaa bacda anadar intii ay ciday u guurinayaan tuseen ayuunbay guurin jireen waxay odhan jireen warbal inanta intaanan kuu guurin adugu iska soo ego isarka ixtiraazan min alguruur waxay iska ilaalinayaan quruurka waxaa la ydhaha quruurku waa inaan qofkii la dagin inaan lagu kedinin ixtiraazan min alguruur in aan lagu kedinin qofkii oo haddii dee lagu kadiyo isagii bay qofkii kusoo noqonaysaa de inantii in lasoo daayaa laga yaabaa iyadoo carma laho dabeedna uu ka ray buu lahaayo ka daro <clears throat> wa qaala alacmash waxa uu ahaa caalim weyn buu ahaayo naanaystaasuu la baxay acmashku waa qofka had iyo jeer indhaha wax ka yarsi yihiin waxa uu ihi kullu taswiijin guur kasta yaqacu dhacaya calaa gayri nadar eegma la-aanteed laba qof oo kastoo laysu guuriyo iyagoo aan is eegin fa aakhiruhu xaggiisa dambe hamun wa hamun waa murugo iyo warwar gabadhiina waxay odhanaysaa ninkan waa la ii qariyey ninkuna wuxuu odhanayaa gabadha waa la ii qariyey marka laba dhaqan ayuu islaamku udhaxeeyaayoo dhaqankii soomaalida ee odhan jiray inan baan ku siiyey iyadoo qofku aanu inanta arag ama inanta la odhanayo nin baan ku siiyey dabeedna habeenka ay isla aqalgelayeen iyadoo xilibo dhammaadeen ayaa isugu horeynaysa markaasaa laga yaabaa dee inay kaaf kaafiyo kala dheeri arrintoodu noqoto oo wixii qofkani sawiranaya waxaan ahayn uu kaga soo baxo dabeedna didmada uu qaado weligiiba cidi soo celin kari mayso aabba iyo hooye midna soo celin kari maayo dhaqankaa waxaa la a dhaqankan ama sawirka imika la isku guursanayo ama internetka la iska guursanayo <laughs> ilanaalodima waxay leedahay casrigeeda oo inantii unbaa markaa sawirkeedii u arkayaa yurub isagoo jooga ama halkan iyadoo joogta inanka sawirkiisii arkaysaa dee qofkii marka uu sawir yahayna wax badan baa iska bedeli kara inta laga arkayaa way kooban tahay jawigiisi hadhow kiiba maahaba <clears throat> waaya marka eegmada laga hadlaya waata taasi waa mid taa afduubka ahi meesha ma qabato tan kale ee dadku ay isticmaaleena la yidhaahdo hebel iyo heblaayo haasaa waa u socda dabeetana waxay doonaya inay isguursadaan ee habeenna ay israacayaane gawaadhi wada qaadanayaane wada dalxiisayaane la odhanayo way isla socdaan ama way isku lamaan yihiin reer jabuutigiya bay aada ugu badan tahay taasina arrin hagaagsan ma aha waa arrin liito wey arrin aada u liito weeye oo dee keeni kara in xaaraanibo dhacdaba marka qofkii inta uu ka boganayo kii qiyaasi karaa in lala hadlo lahadalkii waa banaany eegmadiina way banaantay waka wixay iskaga boganayaan waa taas wey labadaa arrimood buu markaa islaamku udhaxeeya labadaa eh, mid inay xadgudubka tahay eegmadii bay xadgudub ku tahay midi midna gabadfal bay ku tahay waa diin ulwasat diin dhexe wey oo mar walba xadgudub iyo gabadsal udhaxaysa waxa la eego in xalaalaha laga eego hab xalaalana ha loo eego oo aan khulwe iyo la gooni noqosho iyo kadaa wa kada lahayn fa aakhiruhu wahmun hamun wakamun buuri aakhirkiisu waxa weeye hami iyo kami ayuu ku dambaynaya walaa yabcudu ma foga sidaa darteed baa intaynaan taa dhaafin islaamkeenu waxa uu tixgeliyey shardiga uu qofku dhigto hadduu qofku marka uu guursanayo gabadha shardi dhigto ama gabadhu markay ninka guursanayso shardi ay dhigato shardigaana la waayo guur ma jiro magaaladun bay kala galayaana nin waliba xaafadiisa wuu caraabay waa la kala dhaqaajin weeye iyadu waxay shuruud ka dhigatay shuruud muhiima shardi walba maahae waa shardi xagga shareecadeena tixgelin leh ila waxay leedahay anigu ninkan doonaya waa nin dhalinyaro ah oo haddiiba kure salaada tukada oo diin leh oo arrimo noocaasa bay shardi ka dhigtay yaa akhlaaqdiisu wanaagsantaas isagiina markaa inan dhalinyaro ah ayuu shardi ka dhigaya oo maaragtay iyaduna dee diin leh oo shuruudu xidhay marka markii shardigii haddii la waayo waxaa la yidhaahdaa khalfu shar shardi meesha ka baxaa caqadkii wuu fasahaadinaya shuruudda qaarkeedba hadduu isagu xidho ama iyadoo ay xidho aan isagu ku xisaabtan lahayn ah, waa inuu xoolo leeyahay waa inuu maaragtay halkaa eh, igeeya alaab noocaasay dhigaay xaafadayada ila dejiyay kada wa kada shuruudaha yaree dumarka soomaalidu ay xidhaan bas macno buuran ma leh <coughs> way walaa yabcud wax lala yaabo maha bu sheekh an yakuuna fasaadu zaman sabankan fasahaaday iyo walibticaad ka fogaanshaha laga fogaaday can itarbiyati diiniya tarbiyadii diiniga ahayd laga fogaaday allatii tarbiyadaasoo tasuuqu dadka u kaxaynaysa ilaa makaarimi alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan dadka geynaysa haddaba sabankan fitnooday iyo tarbiyadaa wanaagsanee akhlaaqda wanaagsan u kasbaysay oo laga tegey taasi baa waxay noqotay qad xasana mid dareensiisay oyna tusisay cinda caamati almuslimiin muslimiinta guud ahaantooda fi lcusuuri اluulaa casriyadii hore xajba almar'a gabadhii bay xijaabeen mudlaqan guud ahaanba way u xijaabeen xasman iyagoo xidhaya lilmafaasid fasaadka iman lahaa wa dar-an lilfitna fitnada iman lahayd iyaga oo hor joogsanaya markaa wuxuu yihi wax lala yaabo maaha markii waktigii uu fasaaday tarbiyadiina xumaatay in bulshadii hore iyo casriyadii hore aynu aragnay iyagoo dumarkii ka xijaabay shar iyo khayrba eegmadii sharka lahayd iyo eegmadii khayrka lahaydba way ka xidheen oo lama arki kara bay yidhaahdeen xijaabkeedana ha gashato niqaabkeedana ha gashato kii guursanayaana saa ha ku guursado kii kalena iska weydaarto marka taa waxay uga jeedaan xasman lilmafasidi wa dar-an lilfitna fitnadun bay markaa ka hortegayaan oo calaa nimankaa ugeyso wax lala yaabo maaha buui taas calaa ugeysay buu kuleeyay waaya marka sidaas weeye almuhim masaladana waa masale fiqiya akhlaaqiyaadkana lagaga hadlo baabkeeda le baabkeen maraynayna siiru ahaa wuxuu ka hadlayo meesha soo gelaya xijaabka xijaabka iyo markii dadka loo xijaabay halkay marayeen halkay marayeen da dhanaga kasii daraan imaka waaya marka xaqiiqatan dee in eh, dadka lagu soo celiyo dhaqanka wanaagsan islaamka oo had iyo jeer ay ka xanaaqaan shaydaanka iyo cidda uu ku jiro shaydaanka iyo cidda uu derderay way ka oo way karaahiyeysaan gabadh asturan gaban asturanoo xijaaban hadday arkaan waxa ay arintu ula eg tahay inay ku joogsadeen mas oo kale iyagoo sidaa uga xanaaqaya ayaa haddana guuldaradooda qolo irhaab la yidhaahday seleno waxay ku odhanayaan kuwana loogu soo gabanaya xijaab baana loo soo gashanaya <laughs> halkaas iminkana marmarsiyihii hore ayay ku labaad ku lifaaqeen waayo fard lxaj sanadka shanaad waxyaabaha sugmee ummaddu ku guulaysatay diintooda waxaa ka mid ahaa xajka in la waajibiyey sunadii shanaad ee taariikhda islaamka wa fii hada alcaam sanadkaa shanaad calaa maa calayhi alakharuun culimada islaamku intooda badani sida ay qabaan weeye farad allahu ilaahay wuxuu ku waajibiyey cala alummati alislaamiya ummadda islaamka wuxuu ku waajibiyey xaja albeyt kacbadiisa inay u qasdiyaan man istaaaca ilayhi sabiila cidda wadannimo u tegi karta ee sahayda heli karaysa iyo gaadiidka ayuu waajib ku yahay xikmaduna waxa weeye liyajtamica almuslimuuna muslimiintu si ay isaga yimaadaan min aqdaari alcaalam caalamka dhinacyadiisa o dhan waa ka ilaahay leh ya'tiina min kulli fajin camiiqo jihooyin kala fogfog oo caalamkaabay ka iman fayatawajahu ila allah ilaahay bay usoo jahaysanayaan xujaasta wayabtahiluuna il wayabtahilu ilayh fayatawajahu ila allahi wayabtahilu ilayh ibtihaal waxa weeyaan ilaahay bay u tadarucayaana isu dhildhigayaan an yu-ayidahum inuu ku xoojiyo binasrihi gargaarkiisa wayuciinahum uu ku kaaliyo ku garab galo cala itibaaci diinihi alqawiim diintiisa toosane ay raaceen ayay ilaahay kaga doonayaan nasri iyo gargaar wa fii dalik ah, arrintaa waxaa ku sugan xajkaa ah. min taqwiyati araabita xidhiidhka xoojintiisa xidhiidhka muslimiinta udhexeeya xoojintiisa waitixaad alquluub iyo qalbiga muslimiinta midayntiisa waxaa xajka ku sugan maa shay baa ku sugan shay weyn ayaa ku jira fiihi lilmuslimiina muslimiinta ay ugu sugantahay alfaaida اlcudma faa'ido weyn ah, marka laego ummadda midnimadeeda iyo qalbigooda isu tegaya iyo isdareenkooda faa'iido weyn baa ugu jira xajka marka xajku asraarta uu leeyahy waa arrin kale oo halkan macnaha kuma soo wada koobin sheekhu wax yar muka ishaaree waxa halkaa uu kugu sheegay xik sanadkaa shanaad waxyaabihii ummadda u qabsoomay ilaahay u hirgeliyey xajkaasa ka mid ahaa asanatu saadisa sanadii lixaad taariikhda islaamka ayaa halkan aynu ka xusaynaa marka waxa uu soo horreysiinayaa qaybaha ummaddu xagga cududda military iyo horumarkay ka sameeyeen iyo iska caabintii ummadaha shisheeye iyo gudcurka gaalnimada kala kaxayntiisa iftiinka iimaanka lagu kala kaxaynayay marka wuxuu soo horreysiinayaa dagaaladii waaweynaa dagaaladii yaryaraa sahamadii berigaa dhacay dadkii gaalada ka mid ahaa ee la qafaalay waxaasoo dhan buu kasoo soo kadibna wixii kale ee dhacay sanada lixaad buu ku xigsiinaya sariya sariyada waa colka gaalada ah kooban colweynahana aan ahayn sahankana ka yar badan marka waa sahan weyn col sahanahoo badanoo ummadda warna u keeni kara wixii ay arkaanna iska celin karaa caabiyi karaa waxa uhi walicashrin khalowna min muxaram min muxaram asana saadis sanadii lixaad bisheedii koobaad ee muxaram markay toban ka tegeen arsala calayhi salaatu wasalaam naxariis nabadgeliyo dushiisa aata rasuulka waxa uu diray saxaabiga la odhan jiray muxamed bna maslama ninkaasoo mujaahid firfircoon ahaa cag fudud ayuu diray fii halaaiina raakiban soddon mujaahidoo gaadiid fuushan oo fardafuul ah oo sida hilaaca u maraya meeshay dhababaceeyaan waxay u socdaan lishani lkhaara inay dagaal ku qaadaan calaa bani bakri bni kilaab qabiilada magacaa laydhaah aladiina kaanuu naasiliina binaaxiyati bariya meesha bariya la yidhaahdo agteeda ayay deganaayeen waa meel madiine looga socdo lix ama toddoba habeen basra xaggeeday ku dhowday xagga ciraaq ayay u dhowday markaa barigaa looga kacayaa madiino oo sagaal habeen baa laba lugoodla u sii jeedaya basray ku dhowday yaryar acraab macnaha hadalhayn buu macluumaadku nebigu ogaanaya calayhi salaatu wasalaam inay soo riman yihiin dadka muslimiintaay kusoo jahaysan yihin cadaawadina hayso ay soo hadal hayaan dadka muslimiintaabuu maqlay waa la soo aamusiinaya fa saara ilayhim saxaabigana xaggooda u socday yakmunu yakmunu nahaar maalintii uu isqarinaya maalintii meel buu iska degayaa xidh ama kayn buu iska gelayaa soddonka farasba la iska seexanaya wa yasiiru leyl habeenkiina waa la soconaya xataa dahamahum ilaa uu ku habsaday ilaa uu iyagoon iska filayn ku habsaday faqatala minhum cashara toban nin buu kaga quruufay kow kaga dhigay waharaba baaqiihim intoodii kalena eryadaa deegaankii yaalla way kala yaaceen anfaray tiririg baa ku dhacday fastaaqat isariya colkii gaalada ahaa ee nebigu waxay soo kaxayseen annicama washiyaah geel iyo cascasaa iyo ari iyo ayaa daasada loo soo tumo aleenka la soo maray soo kaxeeyey wacaaduu way soo noqdeen raajiciina ila almadiina iyagoo madiine kusoo laabanaya iyagoo soo nabad galay colkaas way soo qaniimaysteen lam yamsashum suu waxay fadli ilaahayna way heleen dhibaatana ma taabanin ilaa wax waliba dagaal waa xeelade farsamay soo isticmaalay colkiina way kala tuureen wixi dilayeen bay dileen wixi ka yaaceenna soo kaxays waqad iltaqow waxay la kulmeen colkaas soo noqday wahum caa'iduuna iyagoo soo noqonaya bisumaamatu bnu afaal ninka magacaa laydhaha bisumaamatu bnu ufaal ilxanafi magaciisu waa tumaamatu bnu usaal qabiiladiisuna waa alxanafi reer banu xaniifa wey waa min cudamaai bani xaniifa qabiilada reer banu xaniifa la yidhahdo raggooda waaweyn reer banu xaniifana waxay ahaayeen qaybtaa riyaad iyo bariga sacuudiga ayay deegaan ku ahaayeen qabiilo aada u ballaaran bay ahayd qurayshiyo waxanba aan waxba u ogeyn waxaa ka soo baxay kii nebinimada sheegtay musaylimatulkadaab waa kii wax ismooday isagoo eegaya reer banu xaniifeel lahaa maxamedo adiguna carabta galbeedka iyo meeshaasaad nebi u ti aniguna carabta bariga iyo eryadaasaa nebi u ah dee si aan isku nabadgelinna maxaynu isleenahay nebiguna waa kii u jawaabay min muxamedi rasuuli illaahi ilaa musaylimat alkadaab ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadi musaylimat lkadaab buu nebigu waraaqda u dirayaa dabeedna waxau leeyahy dhulka ilaahay loo cidduu doono ayuu dhexalsiinaya adiguna melihidanna melihi waa nimankii markii dambe muslimiinta dhibaatada adag u geystay markii ay ridoobeen maaragtay xuruubu ridda ama isagaba lala dagaalamay markii dambe waaya marka tumaamahani reerkaasu ka tirsan yihin fa asaruuhu way soo qabteen ay soo qasaaleen asxaabtan soo noqonaysa wahum laa yacrifuunahum mabay garanayn markay saa u eegaan bay idhahaan kani waa gaal dabeedna sidii unbay kusoo qabteen mooyaane mabay garanaynin balaayo weyno cumaamadan inuu yahay oo noocii waaweynaaya falamaa atow bihi rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtu markay ninkii nebiga u keeneen carafahu nebigu waa gartay ilan dad yaqaan buu haaye wuu gartay inuu yahay ninkani madaxdii iyo suldaamadii reer banu xaniifa wa caamalahu waxa uu kula dhaqmay bimuntahaa makaarim alakhlaaq akhlaaqdii u wanaagsanayd halkeedii u dambeysay macnaa akhlaaqtii ugu fiicnayd buu nebigu kula dhaqmay ninkaa oo waxaa la idhaahdaa alxuru yustacbadu bilixsaan qofka xortaa samafalkaa lagu gumaysta siduu markaa nebigu ula dhaqmay buu wax ka sheegay fa innahu adlaqa waxa uu furay isaaratan bacda halaatin Ah, saddex cisho kadib buu isaaradii ka furay isaaradu waa xadhig lagu xidi jiray asiirka ah, isaarada m asara yasiru asran wa isaara iyadana masterna waa laga dhigaa asran qafaalasho isaaratan qafaalasho adlaqa min isaarati wuxuu ka daayey maxbuusnimadii saddex cisho intuu xidhnaa kadib waa kii sida macruufka ah tirarka masaajidka mid kamida ah ayaa lagu xidhay markaa nebigu uu soo mari jirayoo subaxdii marka waagu baryay war sumaamo maxaa waa kuugu baryay waa kii lahaa haddii aad idisho in taqtul taqtul daadan haddaad i disho nin dhiig dee galay baad maaragtay diliyo aada ku aarsanayso haddii aada maal doontana waanu ku siin haddii aad igu manaysato oo maaragtay iska sii kaydays iska sii kaydaysana nin kuu abaal gudi kalaana almuhim wuu cufaanayaa wuxuu leeyay nin wax walba gala oo gudaan ah haddaad idishiya haddaad daysaba dhan walba waad ku faa'iidi kartaa ninkani nin yar ma aha waa nin sahlan maaha buu leeya u faanaya nabiga alayh isalatu sala suda cisho kadib markii uu ninkaasi xidhnaa abaa wuu diiday fiihaa saddexdaa cisho alinqiyaada lilislaam inuu islaamka u hogaansamo bacda an carada calayhi intuu nabigu u bandhigay nebigaa u bandhigo markaasuu dabeedna yidhi war iska islaam maan ku sii dayno maya buui kolkaasuu yihi haddaba iska sii daaya miyaa diidda inaad islaamto haa waxba ku dili mayne iska tag walamaa ra'aa tumaamatu haadihi almucaamala ninkan tumaamo la yidhaahdo kolkuu arkay la dhaqanka wanaagsane rasuulka ila saasuu ahaa nebigii asxaabtu kamay aargoosan jirin maxbuus oo kolba sankii iyo dhagaan may goyn jirin sida gaalada iminka sameeyaan waa waxyaabaha had jeer cidda iminka wax ka dhagaysanaysa nimanka ah ayaa ka nacasaysan oo ka liidata halkaasay maalin dhaweyto ka hadalayaan meelaha warbaahintoodao markaasay kuleeyiin xamar baa mid dilay wax ayaa geed lagu xidayoo maxkamadii baa dil ku xukumay oo markaasa toori lagu dilay waa si xun baa loo dilay bay leeyiin si xun ciraaqna maxaabiistoodii intay ururiyeen ayaa rag dhaafo dumarkii bay yidhaahdeen idinku cawradooda sidaa dhaha waa cawradooda oo qaar baa ay lagu diraya iyagoo xidhan oo ayd cunaysa qaar bay askartoodu dusha kaga kaajaysa qaar bay ku qabanayaan kixiniyaa kalbad kaga qabanaya ilaa intuu dhimanaya qaar bay laydh ku dilayaan mid loo qisaasayo oo isagu wax dilayna waxaa la leeyahy si xun baa loo dilay ama inay iska daayaanba hedka dambe ama inay xabad ku dhuftaan ya ya waa waxa weeyaan maaragtay dee dadka ay had iyo jeer ku harawsan karayaan nooca ah ayaa ka liita waaye marka maxbuusuu rasuulku qabtay sala allahu calayhi wasalam sidaa uguma ciyaari jirin akhlaaqdan wanaagsan buu kula dhaqmay kolkaasuu dabeedna yidhi bal iska sii daayaba haddaba dee hadduu diiday islaamkii islaam inagu cid ku qasbi mayne hala sii daayo walamaa ra'aa tumaamatu haadihi almucaamalata wa haadihi almakaarim ninkan gaalkii kolkuu arkay akhlaaqdan wanaagsan iyo dhaqan ka fiican ra'aa wuxuu u arkay min alcabad inay ciyaar tahay bilaa macno tahay an yatabica hawaah inuu rabitaankiisa raaco wayatruka uu ka tago diinan diin cimaaduhu wuxuu ku taagan yahay almaxaamid waxaan mahadan iyo qiimahan uu yahay maxaamidu waa ammaantan iyo wanaagganiyo diin waxa ay ka koobantihi arkaanteeduba dhaqankan iyo akhlaaqdan wanaagsan uu yahay inuu iskaga tago oo rabitaankiisii hore uu raaco taasi inay bilaa macno tahay buu go-aansaday inuu diinta raacu go-aansaday farajaca ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam isagoo anba baxay buu nebiga ku noqdayoo wa aslama markaasuu islaamay kayra mukrahin isagoon la dirqiin wakhaadaba arasuula biqowli nebigana hadalkan uu kula hadlay dayaankanu u dhiibay nebiga markii la yidhi si wanaagsan loola dhaqmee la hagaajiye qur-aankii uu dhegaystaye masaajidka dhexdiisana muddo uu ku xidhnaa isagoo gaala ah. lama odhanin wasakdiisii caga fogeye balaayada kudaafada ku xidhay iyo meeshaa salkaa lagu gaajee masaajidkii ummaduba ay iskaga tukanaysa lagu cibaadaysanaya wacdigu ka soconaya qur-aanku ka soconaya dadka isjecle ay isku salaamayeen ay ku kulmayeen maqal iyo muuqaalba diintii baa la tusay markaasuu farxay markaasuu arkay dadkii noocu ka yimi ee reerahoodii meeshii laysku dhiiranayay dad ka wanaagsan buu arkay kolkaasuu wallahi kuwii kuwan ha ku doorsan waaye saasuu ku islaamay nebiguu markaa la hadlay xaqiiqadii buu sheegaya wuxu uhi yaa muxamed muxamedow wallaahi ma ahayn maa kaana calaa wajhi alard maa kaana cala alardi min wajhi dhulka guudkiisa qof wejigii ma jirin abqadu ilaya min wejig aan ka nebcaa wejigaaga wejiyada dadkao dhan wejigaan ugu nebcaa maxamedow wejigaagu ahaa faqad asbaxa wajhuka wejigaagii wuxuu noqday maanta axabba alwujuuhi ilaya weji walba kaan ugu jeclahay weji aan arka maanta kaagaan ugu jeclahay waaya wallaahi maa kaana cala alardi min diini dhulka guudkiisa diini may jirin abqadu ilaya min diini aan ka nebcaa diintaada diin oo dhan taadaan ugu nebcaa faqad asbaxa axabu diini kulli ilaya faqad asbaxa waxa uu noqday diintaadu axaba diini kullihi ilay ilay diin oo dhan taadaan ugu jeclay saacaddaa laga bilaabo wallaahi maa kaana min beladin wadan ma jirin abqada ilaya min beladik wadankaaga aan ka necbahay iyo eriyadaad ku nooshahay may jirin faqad asbaxa axaba albilaadi ilay dal oo dhan ma maanta halkaa madiinada aad ku nooshahay ayaan ugu jecelahay macnaha waxaa halkaa laga arkayaa bashaashadii iimaanka iyo qabowgii iyo naxariistuu lahaa ayaa qalbigiisa dheehay oo dhex maray markaasaa dabeedna naxariistii markii hore laga siibay ayaa usoo noqotay nuurkii kolkii hore ka maqnaa ayaa usoo laabtay markaasuu wanaaggii jeclaaday xumaantiina nacay halku xumaanta ka jeclaa markii hore wanaaggana uu ka nacay wakadalik sidqat liimaan idaa baashara fii quluubi alcibaad taasunbay nimankii sixirlayaashii fircoon siday fircoon ugu dagaalamayeen u daba socdeen ay u lahaayeen aina lanaa laajra in kunnaa naxnu lhaalibiin haddaanu adkaano mushqaayad baleena wax ma naloo dhiibaya siday u lahaayeen ayaa markii cashara ay arkeena islaameenna dee waa kuwii yidhi ilaahay baanu weydiisanaynaa fircoonow waxaad na soo badiya beliya baaskiinuu naga dhaafo ilaahay baanu weydiisanaynaa waxaad doonto samee faqdi maa anta qoob inamaa taqdi haadihi alxayaata addunya war qar soo hindhisbayna in badan baad noo hanjabayse soo adduunyadan un ku dhammaan maayo waxaagu ma aakhiruu noo raacaya markiiba say u dagaalameen si aakhiro u rumeeyeen si iman marka imaan kol hadduu qalbiga qofka galu ka run noqdo barakuu leeyahy xikmadina way kasoo butaacaysaa qalbigiisa iyo qowlkiisa fasura calayhi asalaatu wasalaam nebigu aad buu ugu farxay kaiiran in badan biislaamihi ninkaa islaamnimadiisa aad buu ugu farxo waa kii lahaa ninka haloo gurmado walaalkiinoo dhar hala siiya wixii uu xidhan lahaa oo biyaa loo diyaariyo halkaa ku soo maydho soo maydho buu bal jidhka soo nadiifi iska rog xuunkii iyo balaayadii gaalnimada beliyo baaska ah wuxuu nabigu ugu farxay lianna min waraa'ihi waxa ka dambeeyey qowman yudiicuunahu qolo adeecaysa ah qabaa'il fara badan oo ninkan ka tala qaadanaya ka dambeeyey marka inuu islaamka waxu soo kordhin karayo oo haybadiisa uga faa'iideyn kara ayuu nebigu ku qancsanaa calayhi salaatu wasalaam samafalka sidaasuu ugu badiyey iyo xorriyadda uu siiyey dhankuu doonaya ha ka hilaacee waxba cadaanin buu nebiguna alayhi salam xaggii khayrku ka hilaacay marka walamaa rajacat siduu nebigu ka filayeyna arrintii way u dhacdayoo walamaa rajacat umaamatu ilaa bilaadi markuu ninkani dalkiisii ku noqday reer banu xaniifa iyo barigii markuu kusii noqonayay mara bimaka makuu sii maray intuu madiine ka tegey ayuu maka kasii jiireeyey ilaa si fiican baa loo amba bixiyo waa nin islaame muctamiran isagoo sii cumraysanaya baytullaahi alxaraam kusii maray wa adhara fiiha islaamah islaamnimadiisiina wuu muujiyey baryaalen buu ninkii horaa igu soo hagaagina islaam weeye waa sumaamo islaama la socda uu ku faanaya fa araadat qurayshu quraysh baa waxay dooneen iidaa'ahu inay dhibaan adinka karbaasha bay yidhaahdeen halkanaabuu idinka dhex faanaya fadakaruu waxay xusuusteen haddana ilan adduunyadu waa masaalixe ixtiyaajahum inay u baahan yihiin lixubuubi ilyamaama eryadaa uu ku nooliyey musa musaylima ayaa yamaamo laydhaha xubuubtii firidii laga soo qaadan jiray iyo raashinkii allatii taasoo minhaa tumaamatu sumaada uu kasoo jeedo dhulku kasoo jeedo xubuubtii laga soo qaadanayo firidii iyo raashinkii ayay xusuusteen fatarakuhu way iska daayeen markay doonadeen xidhaan ama waxyeeleeyaan ninkan diinta islaamka ku faanaya ay idhahdeen war meeshaynu kasoo miisanaynin raashinka iyo yamaamadii alki eryadaynu wax kasoo qaadanaynin dhulkii beeralayda ahaa aa meeshii wnaga ayuu joogaa inaga daayeen fatarakuhu way iska daayeen wamaca daalika iyaday taasi jirto haddana aanay waxba yeelin faqad xalafa huwa isagu wuxuu dhaartay anlaa yursila ilayhim inaanu iyaga waxba uga soo dirin min alyamaama eeriyadaa uu dega yamaama la idhaahdo xubuuban wax raashina xataa yu'minuu ilaa ay ashahaataan wallaahi nan quraysh raashin dambe naga cunaynin buu ilaa islaamaa isagaaba bilaabay bilaabayba cunaqabatayn fajahaduu jiddan aad bay u dhibaatoobeen walam yarow buddan may u arag inay ka kaaftoomi karaan min alistiqaafati birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inay nebiga u qaylo dirtaan marka isagii waxba marsiin waaya nebi maxamed inoogu qaylo dira bay idhahay aan nebigu haynaga muslixa ninka ah facaamalahum calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu kula dhaqmay bimaa jubila calayhi wixii ilahay ku abuura min ashafaqati walmarxama naxariistiibuu kula dhaqmay iyaga arsala litumaama ninka tumaamo la idhaahdo wuxuu u diray cid buu u diray an yuciida calayhim inuu u celiyo maa kaana yatiihim wixii u iman jira min aqwaatil yamaama yamaama quudkeedii fafacala sidii buu sameeyey waar isaga soo fur raashinkii halkaa soo iibsadaan waayahay buu kol hadaad adugu fasaxday waqad kaana lihada arajuli alkariimi alasl ninkan asalkiisu wanaagsan yahay waxaa u sugnay qadamun raasikha fi lislaam lugtiisu islaamka way ku sugantay macnaa islaamku wuu biyo dhigay cagaha ayuu ku dhig islaamka caqiba wafaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam markuu geeriyooday nebigu xiinamaa irtadda xiinama irtadda akharu ahli bilaadi waddankiisa dadkii ku noolaa iyo reerkiisii markii uu ridooday ninka ah nebigiina uu dhintay iyaguna ay yidhaahdeen dee nebigii dhimaye maxaanu ka doonaynaa halkaa quraysh fa kaana yanhaa qawmahu qoladiisa wuxuu u diidi jiray can itibaaci musaylima musaylimaha raacina buu odhan jiray nabi maxamed baynu raacayna diin islaam baynu galay uu dagaalamay tolkiisii islaamku ku ilaaliyey dacwadiibuu fidiyey dagaal buu galay wayaquulu lahum wuxuu ku odhanayay iyaakum war waxaan idinka digayaa wa amran mudliman laa nuura fii arrin madow oo musaylimaha gaalka ahi wado oo aan nuur lahayn war iska ilaaliya diinta kufriga madow wa inahu la shaqaaun waa guuldaro katabahu allahu calaa man itabacah ilaahay uu ku qadaray cidda musaylimo raacda war nuurka raaca islaamka oo madowga gaalka iska ilaaliya oo guuldaraa ilaahay uu ku xukumay musaylimo cidda raacda iska ilaaliya fa habata macahu waxaa la sugmay oo la xejistay islaamkii kaiirun in badan oo min qowmihi qoladiisiiya radia allaahu canhu marka kaalin weyn ayuu qaatay rajuhu nebigu ka qabay calayhi salaatu wasalaam xaqiiquu noqday marka tan qudhigeedu dee intuu nebigu noolaa iyo intuu geeriyoodayba ninkaasoo waxtar soo kordhiyey islaamkiisii ayaa taariikhdiisii uu xusay waxyaabihii u horreeyey sanada ah sariyadaa colkaa iyo tumaamahay soo qabteen dhacdadiisiiba taasaa ugu horreysay allahu aclam